رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما baabka xalay shalayto meeshii qaala iyo faacilkeeda iyo waxbaana yar dhibay marka kulli waa iska ijtihaad ma cadda laakiin aan hal mar dul maro qof walbaba meesha uu aad ka fiiriseen iyo saad ufiiriseenna waan isla fiirin doonaa insha allah wuxuu yihi baab nakhilatu min adducaa ma macna naakhila almankhula almankhul min adducaa ducadii la khaalis yeelay a ah, ah, shaqshaqa lakin waan isku fahansiinayna shaqshaqi hadda qumanaa maaha marka waxaa la ihi annaakhila ay lmanquul min adducaa ducada teeda la saafi yeelay maxaa laga saafi yeelay min alriyaayi wsumcati wاlictidaa inahu laa yuxib lmuctadiin ducada laga hadlayo in si qarsoon oo tadaruca ilaahay loo baryo subxaana wa tacaala oon tacadi lala imaanin ilahay ma jecla tacadiga tacadiga de waa badan yahay noocyihiisa habaarkaa kamida qaraaba kamida Eh, inaad eh, wax aan loo baahnayn tafsiilkiisa aad sii dhexgasho jannadii iyo geedaheedii iyo fulan iyo waa nooc tacadi iska noqon kartaa adducaa bilmustaxiil baa kamid a ah. wax mustaxiila in ilahay ka barido ya maxaa kamid a ah inaad tirahdo mathalan ilaahayow nabi iga dhig baa tiri soo mustaxiil ma waa waa mustaxiil hageed nabi ka heli nabigeena lagu khatibay ambiyada aleyhi isalaatu wasalaam waxyaalahaas noocaas oo kalea tacadiga kamid taha marka in laga sifeeyo dacada marka musanifku wuxuu yihi xadathana cumar bnu xafsin qala xadathana abi xafs bn kiyaath qaala xadathana acmar sulayman qala xadathana malik ibn xaarif can cabdiraxman ibn yaziid qaala cabdiraxman bn yaziid kaa waan ubaahan doonaayo qisada ninka isku xidhaayo waayo ee rabiic iyo ninka la yidhaahdo calqama udhexeeya qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan kaana rabiicu wuxuu ahaa yaأti calqabata calqabaha waa calqabata bnu qays waaye ardadii cabdullaahi bn mascuud buu kamid yahay kaana rabiicu wuxuu ahaa yaati calqama calqama u imaan jiray yowma aljumca maalinta jumcada yani kula yowma aljumca maalin kastoo jumco ah way kulmi jireen bayna rabiicin wa calqama fa idaa lam akun waxaa soo galay sheekada marka cabdiraxmaan cabdiraxmaan waa mushaarik waa nin markay labadaa nin isku imaadaan jalsadoodu ka qayb gala asagana iyo fadhigooda kulankooda wuxuu leeyahy fa idaa lam akun haddaanan ahayn aniga cabdiraxmaan bin yaziida thamata meeshaas meesha ay ku kulmaayaan labada sheekhe rabiic iyo ninka la yihah calqamaa haddaanan joogin arsaluu ilaya dad bay iisoo diri jireen bal noo imow markaasa dee xalqadii iyo jalsadii ka qayb geli jiray fa jaaa maratan jaaa marata walastu thamata marka jaa-ada waayo waa rabiic rabiicii caada ayuu ahaan jirtay inuu u imaado calqame yaa ma imaaday fa jaa-a waa yimid rabiic maratan mar walastu thamata anoo meesha joogin sidii mararka qaar waa lawey jiray mogta cabdiraxmaan kane fa laqiyanii marka way kulmeen baa meesha ku jirta aniga waa lay waayey way kulmeen hadalladii yuu isoo sheegaya marka calqama marka usoo celinaya cashirki walastu hama ano halkaa joogin bu yimi rabiic falaqiyani waxaa ila kulmay calqamatu calqamaa ila kulmay haddii de ay jalsadii uu tegay in dad loo diray lawaayana waa dhici kartaaye almuhim maalintaas muna muunan makansanin inuu rabiic iyo calqama la joogo lakin calqama warki usoo raraya qaala fa maratan mar buu yimid rabiici walastu thamata anuu halkii joogin falaqiyanii calqamatu baa ila kulmay wa lii wuxuu igu yihi alam tara maa jaa bihi rabiicu rabiic waa isaga imaan jiray mar walba maanta wuxuu la yimid ma ogta waad naga maqneede calqama dhahay ma ogta qaala wuxuu yidhi qaala laba qaala meesha ku jirta xadfu qaalana waa iska macruuf muxadisiinta ku badan yihiin marka qaala wuxuu yidhi calqama alam tara maa jaa bi rabiicu baa la weydiiy mogtahay ninka la yihahdo cabdiraxmaan maya un baa ku jirta ah, bal noo sheeg qaala wuxuu yidhi calqamo oo sheekadii raba inuu rabiic ka waramo qaala wuxuu yihi rabiic alam wuxuu yihi oo waxaa ku dhaafaya alam tara miyaadan ogeyn akthara maa yadcu nnaasu miyaad arkaynin dadka inta badan ay ilaahay baryayaan wamaa aqala ijaabatahum ijaabadoodana waxaa ka yar yani ijaabadoodana way yartahay tahay ducadoodana way badan tahay wadalika sababtuna waxaa weeye an allaha alle laa yaqbalu ma aqbalo ila naakila min adducaa ducada mideeda naakilada ah ee kala shaandhaynaysa wixii xumaa saaraysa ikhlaaska iyo tadaruca iyo intaas taa an buu ilahay aqbala laa yaqbalu ma aqbalo ila naakila min adducaa qultu waxaan idhi awalaysa qad qaala dalika cabdullah qultu qaala wamaa qaala meesha way marka ishkaalka qultu iyo qaala iyo midaa dambe qaala fadakara calqamada taa wey hadalka hadda waxaa loo waday cabdiraxmaan ibnu yaziid waxay u wadayna wuxuu ahaa calqama wuxuu uga waramayna waa rabiic hadalkiisi sidaa haddii marka loo daayo ninka warguraayo ee calqama ka warguraayo waa cabdiraxmaan ibnu yaziid calqama markuu u sheegay warkii rabiic qultu cabdiraxmaan haddaan ahay waxaan idhi awalaysa miyuunan ahayn qad qaala dalika cabdullah cabdullaahi midkii yiri a cabdullahi bin mascuud wey mogtahe awalaysa qad qaala dalika hadalka hadda uu rabiic sheegayo ee uu leeyahay ducada dadka waxa looga aqbali lahay waa saa saas so cabdullahi bin mascuud muna dhihin oo sheekiisii ah qaala wuxuu yi wuxuu yihi miy miyaad ogeen qaala wamaa qaala oo muxuu yihi cabdullahi bin mascuud maya qulta awalaysa qad qaala dalika cabdullahi miyuuna dhihin arrinkaas qaala wamaa qaala u muxuu yihi qaala wuxuu yihi qaala cabdullaahi ba wuxuu yihi laa yasmacu allahu min musamicin musamic ilahay kama aqbalo ma maqlo ma dhegaysto walaa muraa'inna ma dhegaysto walaa laacibinna ma dhegaysto ilaa daacin daacin mooyeene mid alla baryaayo dacaa alla baryay oo yahbutu min qalbihi qalbigiisana ducadii ku sugay qalbigiisa xaggiisa ay kasoo fushay ikhlaas iyo eh, muxuu ahaa alla iyo ay qalbigiisa kasoo fushay ducadii qaala fadakara calqamata marka istifhaam buu geliyay saa meeshaas taadana waynay kordhaba calqamata buu yihi ah, qaala fadakara calqamata calqama miyuu sheegay inuu cabdullaahi bn mascuud uu warkaasi ka maqlay qaala wuxuu yihi nacam haa marka qaala wuxuu yihi arabiic fadakara calqamata calqama miyuu sheegay inuu mascuud ka maqlay qaala nacam haa sidaa horta waa la dhihi karaa siyaalo kalena hadda suurooyin kalena way oo iyagana loo bedeli karana way dhici kartaa marka sidaalaha iyo sidii markaa iniin soo baxda ku wada intaa ka badan waxba kama fahmin wallahu aclam hadda intaa ka badbadiya waxaan ka yaaba inaan wax la fahmi waayo kasoo baxo dayib bismi illahi raxmaan الraxiim baabu sayid اlistikfaar wuxuu ku saabsan yahay sayidu alistikfaar ay sayidu siyaqi اlistikfaari sayidu siyaqi alistikfaar istikfaarta siyaqda ku timid siiqooyinka ku yimid siiqada sayidka u ah siiqooyinka sayidku ah inta siiqay soo aroortay ah, way kala korkoreeyaan astakfir llah keliyaa tidhi waa ku fiicanta waa istikfaarsatay astakfir llaha alcadiim baa tiri waa sifat lcadiim yaad ku dartay astakfir llaha alcadiim aladii laa ilaaha ilaa huwa ilaa huwa alxayu lqayuum waatuubu ilayhi baa tiri intaasoo dhan baad raacisay meeqa siiqo saddex sayidkeedii baa imaan saddexdaas sayidku wuxuu rabaa jamaaca dhan iyo raacyo dhan oo xukumu rabaa mogtahay saddexdiiba waxaa u yimid sayid ulistikfaar istikfaartaas sayid mid u ah oo kaba sareeyaa imaaday marka siyaqu sayidu siyaqi listikfaari istikfaarta siyaqda ku timid sayidkoodii oo marka waxaad garatay inay jirto siyaq fara badan oo ah ka istakfir llah oo tiraahdo astakfir llah astakfir llah alcadiim ad ku joojiso astakfir llah alcadiim aladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum atuub ilah oo tiraahdo allahuma anta rabi laa ilaha ilaa anta khalaqtanii waana cabduka waana alaa cahdika wawacdika ma stadactu abuu laka binicmatii waabuu laka bidanbi fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuba ilaa kana sayid unoqotay marka wixii o dhan waxaa sayid unoqday kana sayid unoqday marka hada huwa sayid istikfaar sayid istikfaarna waxay unoqotay lima fihi min ihbaat cubudiyati lilahi subxaanah watacaala ifraad lcibaada tawxiidka ku sugan ictiraaf bilkhada baa ku jira lanna waxay dhaha alictiraafu bilkhada fadila alictiraafu min aliktiraaf wixii dembi oo la sameeyey in laga soo noqdo mararka qaar baa intaaba lagu kaaftoomaaba in qofku uu dembigiisa qirto ilaahayna waxdaanada u qiro isagoo ilahay waxaa isiiba dhihin nabiyullahi yuunus calayhi salaam ducada ambiyada tasriix iyo talmiix iyo tacriid intaba way jirta ya nabiyullahi ayub calayhi salaatu wasalaam markii intaan waa imtixaama qaarkood sideed iyo toban sana ay leeyihiin ka badan bay sheegayaan taarikhda qaarkood in badan buu xanuunsaday xanuunsaday oo xanuun aad iyo aad dadki o dhan qaraabadiisa kala carreen ayay leeyihiin islaantiisa kuso hadhay maca dalika markuu xanuunsaday wax ka xanu xanuunka asaga ee markii dambe ducada iyo qaylada iyo dhawaaqa qolaa waxay dhaheen ninkan wuxuu sameeyey adagaa dembigu la yimid badanaa ma ninkana ah, nin qumana wuxuu galabsaday baa yaa sidaa ah iyo laba nin oo banu israa'iila ah. markaasuu xanuunsaday ya u dhawaaqay dan u dhawaaqay carab wax kale sheegayaan carabkiisii baa inta kale uu sabraya carabkii baa lasoo gaaray carabkii buu ka baqay in cudurkii uu soo gaaro wallahu aclam laakiin markuu ducaysanayo ilah waaasi waxaasi mu yihi muxuu yihi wa ayuba id naadaa rabbahu anii masan yadur wa anta raxma raxim intaasu kaga qafta dhibaato ilaahay yaa itaabatay itaabatay inta naxariisatana adaa u naxariis badan tafwiid wey ilahay bu u daayay laga qaad xanuunka hataa toos oban dhihi soo lakin ilahi waa ogyaha qalbigiisa iyo baahidiisa iyo duruuftiisa subxana wa tacaala yunis baa yimid waxaa lagu tuuray malagi muxuu ku kaaftoomay laa ilaha ilaa anta subxaanaka ini atawxiid altahliil watasbiix waictiraaf alkhada soo marti tasbiix iyo tahliil iyo khada iyo u aqoonsaday intaas ayaga ah iyo wax ka badan baa marka istikfaarka ku jirta sayidul istikfaar ku jirta soo maarti markaasaa deen haddana alla tuug iyo alla bari lagu khatimay marka sayid listikfaar in la yihahdo xaq bay uleedahay xaq bay uleedahay waxa ku jira nabigeena waa ku magacaabay sala allahu aleyh waali wasalam qaala xadathana qaala musanifu raximah llah xadathana musadad bn musarhadin qaala xadathana بن bnu zureyc qaala xadathana xusein qaala xadathana cabdullahi bnu burayda can bushayr ibnu kacbin can shadaad ibnu aws radia allahu canhu saxaabi weeyaane Mm-hmm. an nabiyi sal llahu alayhi waalih wasalama qaala nabigu wuxuu yihi sayidlistikfaar istikfaarta ilaahay dambi dhaaf la weydiisto sayidkeeda u sareeya qawluhu qawluka wayaa tira allahuma anta rabbi allow rabbigay baa tahay ee abuurtay alkhaaliq lmaalik lmudabir baa rabbi la dhahaa intaadi abuurtay ood ilmo leedahay yaa haddana maamulkii oo dhanba gacantaada ku jira maamulaysaa laa ilaaha illaa anta macbuud xaq lagu caabudo adi aan hayn ma jiro khalaqtani waadi abuurtay waana cabduka addoonkaadi baan ahay waana calaa cahdika wa wacdika cahdigaadii aad maaragtay nala gashay iyo wacdigaadii baan ku sugannahay yaboohaadii aaminid aan aaminayno iyo cahdigii aad nala gashay oofinaan oofinayno inaan mu'miniin noqono muwaxidiin noqono mukhlisiin noqono uhuddaas hadda loonala gashay intaasoo aayaada qur-aan iyo diin iyo wax iyo risaala yaa socdo dadka laleeyahay war muminiin noqda oo cahdiga diinta qaata cahdigii baan ku dheganahay ma stadactu intaan kala wey fataqu llaha ma stadactu fataqu llaha ma stadactum wey fataqu llaha ma stadactum marka taasuu marka ka hadlay laana qusuur bini aadamka laga weyn maayo ma stadactu intaan karo abuu laka waxaan allow kuu qirayaa actarif wa uqir waxaan qiri binicmatika nicmadaada nicmada iyo gallada faraha badan cid galladaysatay wa abuu laka waxaan qiranaya aan ku qirayaa bidambi dembiga aan la imaaday dunuubta aan la imaaday waxay dhahaan qofka saaliga ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa u socda cibaadaysanaya yasluku bijanaaxayn laba garab buu laba garab buu ku socdaa midda koowaad mudaalacata mudaalacatu lmina iyo mudaalacatu cayb inuu dhinac ka fiiriyo oo ka daalacdo midnada iyo gallada ilaahay uu u galay iyo nicamta faraha badan ee ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala ee awooddiisa aan ahayn ee xeeladiisa iyo quwadiisa midna aan ahayn mar walba inuu fiiriyo nicmadaas dhinaca kalena uu fiiriyo qusuurka xaggiisa ah iyo gaabinta xaggiisa ah iyo ceebta naftiisa ah inuu marka fiiriyo labadiiba marka sayidul istikfaar ay kulmisay oo abuu laka binicmatika nicmadaad noo gashay ilaahay waa qiraya waa abuu-u laka bidambii dembigaygana waan ictiraafi oo waxaasoo nicama shukrigeedii iyo wadadeedii ma marinin ma marinin ilaahayo waan qirsanaa iyaduna waan qirsanahay waxaa dhaha alictiraafu min alikhtiraaf weyaan o alictiraafu alictiraafu in la aqoonsado min aliktiraaf xumaanta lala imaado fakfir lii ilahu ii dhaaf ah. markuu caaisha nabiga la hadlayo wuxuu yihi addoonka hadduu dembi galo oo ilaahay utu ictiraafo rabbi waa ka dhaafa soo ma dhi jirin fakfir lii fa inahu laa yakfiru dunuuba dunuubta ma dhaafo ilaa anta adiga mooyeen taa laftirkeeda macno gaara waa taa dalaalo kale in ilaah keligii subxaana watacala inuu gufraanu dunuub yahay oo dhaafi karo wax sukuukulgufraan la yihahdo gaalada iyo kiristaankii ay qeybiyaan wax ka jira inaysa jirin laa yakfiru dunuuba ilaa anta adiga mooyeen adoonbaa un baa dunuubta dhaafa keliga ilahina markaa tirahdo allahuma kfir lii wuxuu leeyahay addoonkay waa dambaabay wuxuuna aqoonsaday ogaaday inuu addoonkaasi dambaabay allahan aniga ahayn udhaaf iuusan jirin markaasu qad afartula waa u dhaafay acuudu bika waxaan kaa magangalaya min shari maa sanactu wixii aan sameeyey shartiisa ilah kaa magangalaya idaa qaala fiir bishaarada natiijadii waatan marka waa bishaaro cadiim abarsanta natiijadan idaa qaala dalika hadduu arrinkaa yiraahdo xiina goorta yumsi uu galabtii gaaro habeenkii maqribkii iyo galabtii iyo famaaatad habeenkaa uu dhinto meeqa habeen dhimata dakhala jana janna u galay aw kaana min ahli ljana jannada ehelkeedu kamid yahay waida qaala hadduu yihahdo xiina yusbix markuu waaga u baryana subaxdii iyo niska horuu yihi famaata maalintaasuu dhintay intaas qoba maalin dhimatee min yowmi maalintaasi mitlow sidoo kale weyaan o ahlujanno weyan o janu geli buu nabiga sala alla alay waslam yihi allahu akbar marka waa nicmo weyn soo maartaan bishaara cadiima sayid listikfaar ninkii xifdiyey waaba xifdiyey ninkaan xifdininow usbuuca soo socda oo bishii dilxija aan ku jiro ma min ayaami alcamalu saalixu fiina axabu il llahi waafdal min ayaami cashri la yiri oo alla ku dhaartay walayaalin cashrin nin walba soo istaaga halkana soo imaado isagoo sayidistifaar xumbaarsan ya sayidistifaar isagoo xumbaarsan qof kasta sayidulistikfaar isagoo xumbaarsan oo xifdisan goobta waa inaan ka helnaa insha allahu tacaala khamiista socota bidn illah ilahay nabada nagu gaarsiiyo khamiista beeqay noqonaysa umanasa lxija ya shana marka khamiistaas jumcada jumcadaasaan joojinayna ciid baa la aadi waa lasoo ciideysan wax sitatu shawaal la yirahdo lasoo ma jirte waa laskusoo noqonaya khamiista kuxigtaba waa lasoo noqoni waxaa laga yaaba shawaalka in ah iska gasho fasax waa dhici karta waxaa ujeedaa yaamu tashriiqi yaamu tashriiqi laakiin uma qasteyno innaga ciidda unbaa fasax noo ah bis sayid اlastiqfaar marka insha allahu tacaala naxfad jamiican inagoo idil in badan baa xifdisan dalabatulcilmiga iyo culimada laakiin aan xifdino oon weliba aan kudaa'imno waamarataano waxay kamid tahay adkaaru sabaax walmasaa niska hore ninkii akriya oo maalintaa dhinta waa ahlujana niskaa dambe ninkii akriya oo haweenka dhintana waa ahlujana biqowli saadiq lmasduuq sala allahu aleyh waali wasalam marka waa bishaaro cadiim hadi adoo intaa wata hadaad ku dhimato maalintaas waa waxaad wadataa garantiin baa wadataa iyo damaana mumin muwaxida qofka hadduu yahay xadiidku ah, xadiid saxiixa weeyaanoo fi saxiix buu kusugan yahay bukhaari buu kusugan yahay xadiidku bukhaariga weynaa asalka ahaa ayuu kusugan yahay qala musnifu xadathana axmed بن cabdillahi qala xadathana ibnu numayr can malik ibni miqwalin an عن ابن maxamed ibni suqa can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi inaa in kunaa waxaan ahayn lanacudu ki kuwa tiriya fi lmajlisi hal majlis oo fadhi ahoo la fadhiyo a ah, ayaa waxaa nabiga utirin jiray linabiga utirin jiray sal slam rabbi ikfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim ah, hal majlis oo la fadhiyo majliskaas waa laga majlisulcilmi inuu iska ahaa majlis kale oo caadi masaajidka iska jooga inuu ahaa wamaca dalika nabigu ku kudhex wadaa alayhi salaatu wasalaam ku dhex wadaa rabbi ikfir lii alla way dhaaf watub calaya iga toobad aqbal inaka adigu anta tawaabu baa tahay allaha toobad aqbalka badan araxiim naxariista badan mi-ata mara boqol jeer boqol jeer baan utirin jiray buu le waana nabi maxamed aleyhi salaatu wasalaam ducada noocan oo kale ambiyadu ko waxay faa'iideyneysaa ihbaat lcubuudiya walinqiyaad walkhuduc lilahi subxaanahu wa tacaala in ilahay ay umuujinayaan addoonnimadooda iyo baahida ay alla u qabaan mar walbaba laba in ay wixii qusuur ah oo ijtihaad ku yimid oo gaabina ama nicamtaa faraha badan alla uu siiyey ay sida eh, loola imaan waayey ila isagaaba nabigeen waa ka dhihi jiray laa nuxsi hanaan calayka anta kama athnayta calaa nafsika taa iyadaa inuu markaa ka horgeelayo ducadan oo ikfir lida ay saabsan tahay saddex tacliimu ummatihi ummadiisa inuu barayo hada huwa awlaa midaasa u weyn ummadda in la baro oo markii nabi maxamed ba uu intaasoo jeer uu rabbi ikfir lii leeyahay isagoo dambigii hore kii dambe la dhaafay famaa baaluka hada cabd lfaqiir adoonka faqiirka ah mudnibka ee dambaabay maxaad umalaynaysaa habeenay maalinba dambaabaya marka rabbi kfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim boqol jeer xadiid saxiixa weeyaan axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ibn maaja inta way soo saareen qala qaala imam buaari raximah llah xadathana maxamed bn sabax qala xadathana khalid bn cabdillahi can xusein can hilaal bn yasaaf can zaadan can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri sallaa rasuul llah nabiga alayh salaam baa wuxuu tukaday aduxaa salaat duxuu tukaday salaatu duxa xilliga barqinka ee hadda joogno oo kale laba ragcad baa u yar ilaa sideed baana u badan inta xadiis kusoo aroortay uma qaala wuxuu dhihi jiray nabigu alayh salaam allahuma kfir lii ilaahu ii dhaaf watub caley iga tawaad aqbal inaka adiga anta tawaabu raxiim baa tahay xataa qaalaha miata mara boqol jeer ayuu ku celceliyey sala allahu aleyh wali wasalam taana bacd salaat duxa baa layidhi hal taanana saxaabadii kale yaa ka waramaysa oo leh majliska nabiga alayh salaam baan ka tirin jiray xataa qaalaha miata mara yani adkaar iyo ducooyin waxaa jira nabiga uuna ka tegi jiray alayh isalaatu wasalaam ducadan allahuma aqsim lanaa min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macsiyatika wamin daacatika ma tubaliqu bihi janat majlis kasta oo nabiga uu fadhiista u akrin jiray sala allah aleh wasalam wuu duceyn jiray saxaabaduna way fadhiyaan in majaalista lagu duceysto oo duca lagu akriyo way fiicanta oo duca lagu furfurto allahuma kfir lii watub calaya inaka anta tawaab raxiim a ah. ducadan hadda aan ku bilaabana kamida ah. markaan kitaabta akriyayno bilaabayno ya iyadana waa duca maahura thaabita can rasuuli llahi sala allah alay wasalam a ah. inta dambe acuudu bika min xaali naar riwaayada sunanka intaasaa la daciifiya inta kale se walidalika waagi hore waan dhihi jiray marka dambe waan iska xadafnay ayb allahuma kfir lii watub calay inaka anta tawaab raxiim huna atawasul biasmaai illahi wa sifaatih walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu bihaa ah, inaka anta tawaab raxiim waa tawasulkii iyo ducadii asmaada ilahi lagu beryaayo duco kastana waxaa lagu khatimaa maa yunaasibuha min asmaa illahi wa wixii u dhigma oo munaasab u aho asmaada ilahi kamida haddaad ka hadlaysa dembi iyo toobad maxaad ku khatimi atawaab alraxiim algafuur baad ku khatimi soo ma quwa haddaad ka hadlayso yaa qawiyu qawiini baad dhihi cilmi baad ka hadlaysa waad yaa caliim calimni walilahi alasmaa alxusnaa fadcuu biha waasa macnuhu dad maanta hore iska hayso ya laiif ya laiif ya laif ya laif ya laiif aan waxba ku darin ya fadcuuhu biha de meesha ka maqan fadcuuhu biha ya laiif ulduf bina ya laiif ulduf bina ya raxiim arxamna ya gafur ikfir lana ya tawaab tub calayna inaka cafuwu tuxibu lcafa facfu cana oka hadihi tawasul biasmaa illahi subxana watacaala walilahi alasmaa alxusna fadcuuhu biha xadiku xadiis saxiixa weeyaan nisaa fi lkumraa buu kusoo saaray sunan kubra qala xadathana abu macmar qala xadathana cabdlwarid qala xadathana xusein qala xadathana cabdullahi bn burayda qala xadathani bushayr bn kacb alcadawi qala xadathani shadaad ibn awsin can الnabiy sala اlah alay slam qaal sayid اlistikfaar istikfaarta sayidkooda oo siyaqda o dhan ba uhora u saraysa an taqula an yaqula qofka waa inuu yihaahdo allahuma anta rabbi laa ilaha ila ant khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calى cahdika wawacdik ma stadactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu laka binicmatik waabuu laka bidambi fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa ant qaala man qaalahaa min annahaari maalintii ninkii yihahda niska hore muuqiran bihaa isagoo yaqiinsan kelimada waxay xumaarsan tahay muqtadaheeda iyo laa ilaha illa allah tawxiidkaasi iyo wacdiga yaboohaas famaata saa ku dhintaa min yowmi maalinta qabla an yumse intuuna galab gaarin on gabal ku dhicin fa huwa min ahli janna buu kamid yahay waman qaalaha qofkii kelimadaa ku hadla min aleyli habeenka huwa muuqinu biha asagoo yaqiinsan iimaan iyo mu'minnimo ay ku jirto famaata dhinta habeenkaasi qabla an yusbixa intuu waagi beriyo fahuwa min ahli ljana buu kamid yahay hadii saxiixa wey kii haddaan soo marray umuu lamid yahay qala almusanifu raximah llah xadathana xafs bnu kiya xadathana shucba bnu xajaaj an camr bni mura an abi burdata samictu waxaa maqlay bu alaqar rajuli min juhayna waa nin reer juhayne yuxadiu cabd llahi cumar buu ka waramayaa qaala inuu yihi cabdullahi bn cumar radi allahu canhuma samictu nabiya sala allahu alayh wasalam baan maqlay qowli leh tuubuu ila allah ilahay u toobadkeena qur-aanka ba kuso arortay fatuubuu mxuu aayadi ila allahi jamiican ayuha lmuuminuuna lacalakum tuflixuun toobada falaax baa lagu helay liibaan hadi tuubuu ila allah fa inii atuubu buu yihi nabigu alayh salaam ilayhi ila allahi baan u toobadkeenaa kula yawmin miata mara boqol jeer boqol jeer wey marka shardi maaha inay isku xigtato boqolkaa jeer haddaad majliskan toban tiraado majliska toban adoo iska socdo toban boqol jeer maalintaada iska xisaabato oo fiicanta inaad israaciso oo tirahdo astaqfirullahi waatuubu ileyh astaqfirullah waatuubu ileyh astaqfirullah atubu kuma wardiso wardi ka dhigatana way sii fiican tahay ilan haddii aad kala googoyso sasarrifto waxaa laga yaabaa inaad damayn weyde taswiifka laska ilaaliyo taswif laska waxaana dilaya inagoo idil waa taswiifka doonaa doonaa wey waan samayn doonaa waan samayn doonaa waan samayn doonaa midaasaan dishay ya shay fiican oo macaan baa la arki marka waan samayn doonaa bay iskaga dhamaan marka dambe ayib nasal allah tawfiiq sadaad allahuma acina calaa dikrika wa shukrika wa xusna cibaadatika xadiis saxiixa weeyaan muslimna fi saxiixi buu kusoo saaray xadiidkan qaala musanifu raximah llah xadathana axmed bin yunas qala xadathana zuhayr qala xadathana mansuur can ilxakam can cabdiraxmaan bin abi leyla can kacb bn cujrata radia allahu canhu qaal mucaqibaatun kuwa iscirbiya ama mucaqibaatun kuwa cerbiya labada waa lagu fasiraa haddaad tiraada mucaqibaatun kuwa iscerbiya waa arkaysaa sankaysa kuhayaan subxaana allah alxamdulilah way iscirbinayaan mucaqibaatun kuwa cirbiya salawaadka dibru salawaat salaadaha gadaashooda lala imaado mucaqibaatun kuwii cirbinaayey ama salaadaha cirbinaayey laa yakiibu ma hoogo qaa'iluhuna kuwaas mucaqibaadka qofka ku hadla ee ku wardiya ma hoogo maxay yihiin subxaana allah nooc tashwiiqa kusugan moogtahay markii lahormariyo thawaabka iyo ajirka iyo qiimaha lahormariyo ama tirada lahormariyo xoogow baraarujin iyo tambihna way keeni jeclaysiinna way keeni laa yakiibu qaa'iluhuna qofkii ku hadlaa kuwaasi iscirbinaaya ma hoogo qof walbana wuxuu rabaa inuuna hoogin bal inuu falaax iyo liibaan helu rabaa way bilaabatay marka adoo diyaar u ah subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar mi ata mara boqol jeer ninkii sidaa yihahda laa yakiib ma hoogaayo rafacahu ibn abi unaysa wa camar ibnu qays ila marka hore wuxuu ku yihi kacab binu cujra waa saxaabi mawquuf buu ku ahaa riwayat ibn abi unays iyo camr bn qays ayaa marfuuc ka dhigay ila nabiyi sala allahu aleyh wali wasalam adkaartan waxaa la yihahdaa albaqiyat saaliaat marka adi riwaayadood ba kusoo arooray in baqiyat saaliaat ay kuwan yihiin walbaqiya laba suuradood laba suuradood ama laba aayadood laba suuradood oo isku xigta ayaa lagu sheegay fi suurati ilkaaf wlbaaqiyaatu saalixaatu khayru cinda rabbika hawaaba wakhayru amala haddana suuratu maryama kuxigta maxaa layihi wlbaaqiyaatu saalixaatu khayru cinda rabbika hawaaba wakhayru intaasa udhexaysa malada amala ayib xadiis saxiixa wey midkana dayaalisi baa soo saaray abu daawud dayaalisi fi sunanihi ayb min ariiq cabdirazaq mansuur cabdirazaq masa soo saara min ariiq mansuur lka laba dhowr dariiq buu leeyahay baabu ducaai ducaau lakhi walaalkii oo loo duceeyo bidahri lgaybi maqnaasho loogu duceeyo dahr lgayb yani can geyb baa loo jeeda maqnaasho dahriga inta badan muxamu iska noqdaa isagoo kaa maqan baa loo jeeda isagoo kaa maqan xadathana cabdullahi bnu yaziidi qaal xadathana cabdiraxmaan bnu ziyaadin ibnu ancam alifriqi maxaan soo sheegnay hadda kahor daciif buu ahaa qaala li cabdullahi bnu yaziidin samictu cabdullahi bnu camar baan maqlay oo an nabi sala la alay slam qaal asracu ducaa duca midda ugu degdeg badan ijaabatan aqbalida ducaau ghaa'ibin qof maqan oo uu duceeyo qof maqan uu duceeyo ligaa'ibin qof maqan u duceeyo wey laba qof oo kala maqan baa loo jeeda oo qof maqan qof walaalkii ka maqan u duceeyo xadiidkan daciif weeyaan oo ninka cabdiraxmaan bin ziyid alafriqiga ayaa ku jira ninkaasa ku jira daciif alxadiid ah laakiin lafdigaasi macnaha inuu sax yaho arki doontaa min xadiidi umu darda wa zawjiha abu darda ay arki doontaan xadiid saxiixa weeyaan oo muslim fi saxiix muslim kusugan yahay asalkiis xadathana bishr bn mxamedi qaal xadathana cabdullahi bn mubaarakin qaal akhbarana xaywat bn shureixin qaal akhbarana shurxbiil bn shariik almacaafiri anahu samica wuxuu maqlay aba cabdiraxmaan alxubali anahu samica asunaabii buu maqlay oo anahu samica ababakr sidiq buu maqlay radi allahu canhu ah, radia allahu canhu qaala baa ku jirta wuxuu yihi ina dacwat alakhi walaalka ducadiisa fi llaahi walaalka ilaahay dartiis aad ku walaaloowdeen oo loo duceeyo tustajaab waa la ajiibaa can dahr qalbi markuu yah kaa maqan yaha weliba tustajaab waa la ajiibaa saxiixu isnaad wey xadiidka waa athar waa cabdullah abu bakr hadalkiisa radi allahu canhu qala xadathana maxamed bn salaam qala xadathana yaxya bn abi haniyata qala akhbarana abdlah cabdilmalik bn abi sulayman can abi zubayr can safwan ibn cabdillahi bn safwan wa kaana taxta wa kaanat taxtahu waxaa hoostiisa aheed yani wuxuu qabay gabadh la yihah adarda la yihahdo abudarda iyo umudarda iyo soo mid maqli jirin dardada gabadhay dhaleen wey gabadhii waxaa qaba safwan ibn cabdillahi bnu safwan marka wuxuu ka warinayaa sodohdii sodohdii buu ka warin haddana suuqu wuxuu ugu tagay sodonkiya saba maca salaameen rabo sodonkiina waa ka wariyey marka riwaayatu markaa arajul can can sodohdii wa sodonkiis ayib wa kaana taxtahu adardaa bintu abi abidarda ayuu qabay qaala wuxuu yihi marka ninkaas safwaan la yidhaahdo qadimtu waxaan u galay calayhim shaam qoladii qaraabadiisa ahaayee abudarde iyo umudarda iyo reerkaas shaam baan ogu tegay buu yihi fawajadtu waxaan helay uma dardaa duqdii umudardaeeda gabadha dardaa dhashay oo filbeyti guriga ku jirta walam ajid abadarda kama helin abadarda ma joogi reerka markaa asaga duqdii baa joogta qaalat waxay tihi aturiidu alxaja alcaama sanadkan xaj miyaad doonaysaa ood iidanaysaa oo rabtaa qultu nacam haabay tiri xaj baan usocdaa raba inaan ahaado ha qultu waxaa inibi nacam haa qaalad waxay tiri umu darda fadcu llaha lanaa ilaahay noo bari bikhayr khayr nooga bari ilahay khayr nooga bari noosoo soo ducee fa ina anabiya sala allahu alay wasalam kaana yaquulu wuxuu dhihi jir ina dacwata almari qofka ducadiisa almuslimi ee muslimka mustajaabatun waa la ajiibayaa liakhiihi baa loo ajiibi bidahrilqeybi markuu ka maqan yahay haddii u duceeye cinda ra'sihi kaa daaciga duceenaya madaxiisa waxaa jooga malakun malag baa taagan malagaasoo muwakalun shaqadaa loo wakaashayba dadka isku duceeyo mu uxil saaran yahay inuu ducada ukala sarfiyo oo aamiintana uu ku xoojiyo kulamaa dacaa mar allaala markuu qofkan duceeyo liakhiihi walaalkii bikhayrin khayr ugu duceeyo qaala malagii shaqadiisa qabsanaya qaala malagii muwakalka wuxuu leeyahay aamiin buu leeyahay ilaahu ka aqbal istajib wey ismu ficla mar wey walaka bimilin intaasoo kalead leedahay adiguna ah, walaka bimilin qaala wuxuu leeyahay safwan falaqiitu waxaan la kulmay abadarda fi suuqi suuqaan kula kulmay waa qaraabadii qaraabadii buu rabaa inuu wada maro o iska dhaqaaqin ya gurigii baan tagaan ka waay keliya maaha soddon gaabo inaad raadiso suuqa ka raadiso ood ogaatood xidhiidhisa qaraabada gabadha aad qabto reerkooda raxim weeyaan waa qaraabo xiriirintoodana ilahay baa kugu xiriirin goyntoodana ilahay baa kugu goynay ogaanteeda lahow silatu raximkay soo gelisaa gabadhan baan la baxay sheekadu maaha iyo sidaan maaratay ukulano iskugu faynayba yaa tahayba ma dhihin saas ilen mogta ninkii la yiri war islaantada waacidee saan iskugu raynayba yaa tahayba ma dhihinba ma dhihin bu ninkaas mogta waa waa danaysta waay intihaazi baa la dhahaa intihaazi tiisa un intii dhadhankiisa unbuu la kacay marka qof wax lagu karaameeyana waxaa u fiican gabadhiisa lagu karaameeyo dhintu dayib oo binta qaala wuxuu yii falaqiitu abaa darda baa la kulmay fi suuqi suuqi baa kula kulmay faqaala mila dalika sidii ay gabadha igu tiri umudarda ah ayaa saa igu yaahuru can nabiy buuse ka wariyey sala allahu aleyh wasalam yaahuru can nabiy marka xadiidka fi saxi muslim kusugan umudardada waxay ka warisaa abudarda zawjkeeday ka warisaa zawjkeeday ka warisaa kama fi saxi muslim nacam xadiidku waa xadiid saxiixa ducadan bal ufiirsa marka yani waxaa la damaano qaaday oo la caddeeyey in la aqbali waa kow laba waxaa la cadeeyey malag inuu leeyahay aamiin oo qofka asagaa ducadiisii malag baa aamiin kusii daray malaaigtuna aamiin iyo duca iyo waxaan la amrin iskama tiraahdo mana aamiinsato waxaan khayr ahayn kuma aamiinsato waxaan khayr ahayn aamiin ma tiraahdo fa inahu man waafaqa taamiinuhu taamiin almalaaika kufira lahu ma taqadama min dambihi marka aamiintaas khayr umay ku aaminsataa saddex ninkii asaga ahay duceynaya isagana waxaa loogu duceeyey walaka bimilin waxaas o dhan waxaa la iskugu geeyey ducada ayadaa ah laa takunu ilaa ikhlaasan walaalka oo kaa maqan oo mujaamale iyo ha kaa maqli iyo midna ayn kaa ahayn ood u duceysay ducadaa maxaad marinaysaa waa duca khaalisa sooma duca khaalisa wey ha ilaahayow hebel u dambi dhaaf baa marka qalbiga kasoo ga'aysaa ikhlaas waaye markaa malagii inuu soo dhexgalo hawshi oo ducadii aamiin dhaho oo adiga laguu duceeyo waxaas oo dhan laguu tumo wuxuu ilaahay ogyahay subxaanah watacaala sidqa maqsadik waxaad ku hadlayso iyo qasadkaada inay run tahay marka waxaa weeyaan leanna qofkii qof ku maqlayo oo axsanta ku dhihi oo kugu jeclaan oo maaha adna waa iskaga duceysa isagoo kaa maqan marka qaar culamada kamida waxay dhaheen waxaan ducadaanadan anadan ku duceysa waaan waxaan rabnaa ducaaa lisaana man laa yudnib dad aan dambaabin ducadooda carabkooda ducadooda ayaan rabnaa ay dhihi jireen waa kuway malaaigta malaaigti wey qof baa weli malaaigta mad laa yacsun allah ma amar wayafcalu maa yumaruun marka way ku duceynayaan ducadoodana waa lagu aqbali marka haddaad adi rabto in ducadaada la aqbalo muminiinta u ducee muminiinta u ducee waana nabiga alayh salaam midii la amray faclam anahu laa ilaha ila allah wاstagfir li lidambika walilmu'miniin nin nin taabici ah nin saxaabi ah wuxuu ku yihi alla nasiib badnida nabi maxamed baa la kulantay kuu duceeyey markaasu wuxuu yihi haa walaka adna waa kuu duceeyey fastadalla bi hadi aaya ayaduna soo dariishaday oo nabi maxamed lagu yihi istakfir lidambika walilmuminiin ya nabiga aayad ma jirto uuna ku dhaqmin qur-aanka kariimka ku camalfalin marka in loo duceeyo muminiinta waa dabu lambiyaa ambiyada dabigoodi wey dabigoodi wey muxuu yihi nabiy llahi ibrahim alayh salaam ducadiis waxaa kamid e eh. ya waliwaaliday walilmuminiin samuu dhigto nuux baa ku yimid nabi nuux isagana muxuu yihi waliman dakala baytiya muminan walilmuminiin marka daw dacwat mxuu ahaa alambiyaa ayaa sidaa ahayd inagana dayashaa nagu sugan inaan isku duceyno ilahay isku barino subxaana watacaala markaa qofkaad u duceysana qofkaad u duceysay wax kasta cuqdad ad uqabtay cuqdadaha waxyaalaha lagu zuuriya waxaa kamid ah, qofkaad cuqdad uqabtay xasaasiya in udhexayso ducada kamid a ah. ilaah u dambe dhaaf haddaad tirahdo qalbigaada waabala dhaqiba laqiinadii baa laga saariba iyo sakiimadii qalbiga ku jirta aa laga saaraya ducada qofka walaalkaad u duceysa waxaa kamid ah, a iyo isha iyo waxaas dhan ba ayadana lagu difciyaa muxuu nabi alay slam ninkii nin saxaabiga intuu arkay il ileeyey muxuu baarak allah udhihi waaye bu yihi baarak allahdaasi waa duca somo ducadaasi waxay turaysaa qofkan isaga ah waxad indhaha ku taagi laheyd hadaad u duceyso khalaas sunti indhahaada ka baxaysay way baabaeysaa wagayru dalika min alfawaa'id alkathiira way far tahay ayib marka way yar dadka isku duceeyaha la duceeyo middaa intaa yar ee waajibka hadda nagu hadhay intaa yar ee waajibka ee kaama dhacdooyda ah ee rukniga ee salaada ka ansixayni ayaa nagu hadhay waa intee asalaamu alayna waala cibaad illahi saaliiin intaana waan kukasbana intaana waan kukasbana salaadii baan kaasixin ah, orad ku mar waayo ayib xadiidku xadiid saxiixa ah oo muslim xataa fi saxiixi kusugan yahay marka waxaa kaloo laga fahmaya qofka dadka saalixiintaa ah in duca laga dalbo oo la yirahdo hebelow noo ducee ama hebelow meel khayr hadda usoctaa noo soo ducee xadidka ayaa laga fahmaya riwaayatu xadiidka cali bin abi aalib laa nabigu iyo laa tansar ya akhay bidacaaika waa la daciifiyaa isaguna ma artay eh, fi baabi fadaail acmaal iyo axaadiistan marka laisku daro iyo cumuumka guud oo daharulqeyb in laiskugu duceeyaa lahu weji waa la qaadan karaa ayb qala xadathana musa bnu ismaaciil washihaab qaala xadathana xamaad an caطa ibn saib an abihi an cabd bn cmr qala qala rajul nin ba wuxuu yihi allahuma kfir lii wali muxamedin ilahu aniya maxamed noo dhaaf nabiga ku jeedaa danaa keligaano faqaala nabiyu sal ly slam ba wuxuu yii laqad xajabtaha ducadii waxaad ka ajiibtay iyo gufraanu dunuub iyo raxmaddii ilaahay can naasin dad baad ka xijaabtay kathiirin fara badan dad badan baad ka xijaabtay carabkaada marka la fiiriyo waay waxba xijaabi kara yan arabka in fiiriyo riwaayo kalena waa ka laqad xajarta waasican nicmada ilahi waraxmati wasicat kula shay oo ilaha yiri naxariista ilahay waasaceed ayaad adiga soo xajirisay oo aniga adiga nagu soo koobtay nagu koobtay lagaama yeelayay ka dhigan tahay waa xadiis saxiixun ligayriha ah, laakiin fi saxiix ayuu kusugan yahay xadiidkii ninka caraabiga ahaa ee masaajidka intuu imaaday kaadiye nabiga uu ka reebay saxaabada ducadadiisi allahuma kfir lii wlimuxamed walaa allahuma irxamnii wamuxamed walaa tarxam macana axada waa ka dhij ilaah axad kaloo aniga iyo maxamed aan ahayn ha u naxariisanin waxaas ku ducaysa nabigana waa ka diiday sala allahu alayh wasalam waxay kamid tahay albagyi watacadi albagyu wataadi xadgudubka ducaday kamid tahay inaad tirado hebel hebel ilaah ha unaxariisanin ama hebel maarata unaxariis dadka kale naxariisa siinin lama ogolo laakin waad dhihi kartaa hebel ilah dadka ka fadli badnaysiy waad dhihi kartaa nabiga aleyh isalaatu wasalaam nin saxaabada kamid u duceeyey markaasu wuxuu yi wajcal fawqa kathiiri min cibaadik addoomahaada in badan geedka kasoo dur dhaha geedkaas aad ku jiifto madaxu kaaga dhici karaa hurdana way kula tegi kartaa xilli qabow xagaa lagu jiraa marka waxaan ka yaaba inaad ku dakranto cashirkana ku dhaafo qala xadathana jandal bn waliqin qala xadathana yaxya bnu yacla can yunus bn khabaabin can mujaahidin can ibni cumara qaal samictu nabiya sala allah alay slam baan maqlay oo yastakfiru llaha ilaahay dambi dhaaf weydiisanaya fi lmajlisi hal fadhi a miata mara boqol jeeroo leh rabi ikfir lii watub calaya warxamnii inaka anta tawaab raxiim ah, rabi ikfir lii watub calaya soo maray warxamnii ba ku daray riwaayadan inaka anta tawaab raxiim labadaba saxiix weeyaan bab xadaثna cubayd بن yaciiشhi qaal xadaثna yuنس an بn isxaaqi an naafici an iبn cmra qaala iبn cmr wuxuu yihi inii la adcuu fi kuli shayi wax walbaba waan ku ducaysta ilah baan ka barya wax walba min amri umuurtayda kamida xataa yufsixa allahu inuu ilaahay uu waasiciyo fii mashyi daabatihi daabadeeda socodkeeda daabadeeda socodkeeda inuu ilahay ii waasiciyo oo sariix iga dhigo i sifican igu socota hataa ilahay baan ka baryaa xataa yufsixa allah fii mashyi daabati xataa araa markaasaa min dalika ducadii aan ilaahu daabadan lugteeda iyo socodkeeda i hagaaji waxaan arkayaa maa yasuruni wax farax geliya daabadii oo ficnaatay oo si fiican socotaan arki bu yiri wax walba marka waa ku ducaysan jiray buu lehay ana waxaa weeyaan addoonku waa faqiir awood ma laha wax haba yaraatee darfatu cayn ilaahay kama maarmo raxmadiisa iyo mxuu aha fadligiisa kama maarmo wax walba marka rabbi utiiri subxaanahu watacaala weydiiso xadiidkan daciif lisnaad weeyaan ibnu isxaaq ninkaa la yihahdo maxamed bnu isxaaq ibnu yasaar almadani oo mudalisa ku jira waqad cancana mudls hadduu xadiidka can ku wariya muxuu noqon waka cancan ku wariye hada saasaas ku noqday qala imam الbukhariyu raximah الlah xadathana abu nuعaym afadl qala xadathana cmr bn cabdillahi bn mucaawiya qala xadathana muhaajir abuxasani can cmr ibn maymun awdiy can cmar ibn الkhaطاab radi allahu canhu anahu kana fima yadcuu ducadiisa waxaa kamid ahaan jirtay yaqulu inuu yihahdo allahuma twafanii maca abraar ilaahay u oofso macal abraari kuwa baarayaasha macooda yani abraarta anoo ku dhex jira oo biriga iyo khayrka iyo samafalka iyo wanaagga ay wadaan ku dhex jiro a ilah u oofso walaa tukhallifnii ha idibdhigin fila sharari kuwa sharta badan kuwa sharta badan gadaashooda ilaahayow ha i dibdhigin lanno ashraar haddaad kusoo hadho way ku saameynayaan jaliiskaada iyo fadhigaada iyo saaxiibka hadda ahlu shar noqdo way ku saameynayaan alxiqni ilaahu haleeshii bilakhyaar akhyaarta ilah haleeshii waa duca fiican wey ducadan ahartan cumar radia allahu canhu laakiin waxay leedahay mustanad min alqur'aani alkarim wasuna nabawiya meel uu salka ku hayaa jirto ducada ayadaa wuxuu milicsanayaa nabiyullahi yuusuf alayh salaam muxuu yihi tawafanii musliman wa bisaalixiin nabigeenana alayh salaam aakhir cumri sakaraadkiisa muxuu yihi allahuma birafiiq laclaa allahuma birafiq lacla marka waa alxiqni bilakhyaar asal bay leedahay xadiku saxiix lisnaad wey qal xadathana cmr بn xafsi qal xadathana abi qal xadathana acmd sulayman qal xadathana shaqiq qaal kana cabdullahi wuxuu ahaa yukfiru kii badiya an yadcuwa inuu ku ducaysta bihaulaai dacawaat ducooyinkan rabanaa aslix ilaahu hagaaji baynana dhexdaanada wixii khilaafo iyo fasaada dhexdaanada ka saar oo maxaba iyo mawado iyo ulfo dhexdaanada yeel wahdinaa ilaahuna hanuuni sabiila islaam wadada islaamka nagu hanuuni wanajinaa naga kori min aulumaati ulumaadka faraha badan shirkigii baa wata kufrigii nifaaqii muxuu ahaa riyaa iyo sumcadii waxyaalo badan oo ulumaad fara badan baa jira maraadulqulub oo dhan waa ulumaad ila nuuri nuur na geli oo xagga nuurka noo saar oo noo badbaadi barulamaan in maarata muslim aad noqoto mumina muuqina muwaxida wasrif ilaahayow leexi canaa xaggaa alfawaaxisha xumaanta wax alla wixii fuxshi ah oo min alaqwaali walafcaal zinada ay kamid tahay maadahara minha minhaa midii waxaa muuqda dadka u muuqda iyo wamaa badana waxaa qarsoon intaba naga badbaadi naga leexi wabaarik lanaa na barakee fi asmaacina maqalka anaga noo barakee oo dhaga culays ilaah ha nagu ridi o dhagaha naga cuslaanin iyo dhagala-aantoona wa absaarina aragga anaga ilaahayow noo barakeeyo ibnaha anaga nuurkooda iyo iftiinkooda noo baaqiyeel waa soo arortay xadiidkii nabiga alayh salaam haddaan ishaarayn allahuma qsim lana waxaa kamid ah wa maticnaa biasmaacina wa absaarina waquwatina badan ma axyaytana wajcalhu waaria mina waa kamida ducada muhim wey wajcalhu waaria mina wajcalhu waaria mina maxaa laga wadaa riyad saliin anta kusoo shaaray ya mid aan dhaxalo wajcalhu ka dhig samcigii iyo basarkii iyo quwadiiba waxay noqon ya maadaa dhaxli mise ayadaa ku dhaxli si ada dhaxli adaa hadaad dhaxasho de adaa ka dambeeye indhihii tage dhegihii tage adaa ka dambeeye noqon ya an ka faa'idaysano an ka faa'idaysano sax lakin wajcalu waaritha mina rabaa inaad i ya waarith iyo mawruuth kee horeeya ya kee hor dhinta waarith iyo mawruth kee hor dhinta ya dhaxle iyo la dhaxal kee hor dhinta ya la dhaxle kala dhaxlayo hordhiba sooma ya a ah, wajcalhu waaritha mina ah, yani adigoo indhahaadi iyo dhagahaadi qabaad adi dhiban soo ma maqalkaadi inaad lahayd dhagahaadana indhahaadana aad lahayd quwadaada aad lahayd baa kugu dambaysa adi soo ma ayaa kaa dambeynaya ya adigoo ka dhimanaysay adoo indhalaana dhegalaana maada dhimanine dhegihii iyo indhihii iyo maqalkii quwadii oo baaqi ah yaa dhimatay ka dhiganta ma fahamti a ah, saas wey marka yani kaama hormarina way kaa dib mareen wey way kaa dib mareen adaa ka hormaray a ah, saas wey adaa ka hor adaa ka hor dhintay marka adi dhimanayso dhagaad laheyd indhaad laheyd quwo iyo xoog baad laheyd saas wey laakin haddii adi ayaga dhaxasho ayay kaa hormaraan indhoola baata adoo indhoolaad dhimanaysa ah, ama dhagoola wajcalu waaritha mina wa saas ayib eh, waabsaarina absaarina waqulubina ilaahayow noo barakee anada qulubta qalbi xaafida qalbi taqia qabda mxuua jooga oo xaadir oo isku dardarmanin wa aswaajina haweenkaanaga ilahu noo barakee ilah in la baryo wey haweenka loo baryo a ah, inuu ilahay kuu barakeeyo kuu barakoobaysaa marka way ficnaanaysaa baari bay noqonaysaa dhowr qof fiican bay noqon oo sidaad rabtaba ilahay kaaga dhigi wa aswaajina qur-aanka kariimka aad arkaysaa ahmiyada ay leeyihiin in haweenka loo duceeyo oo cibaaduraxmaan baaba waxyaalaha ay bila sharafka ku heleen ilahay ku amaanay addoomihii raxmaan ku noqdeen waxaa kamid a ah maxay leeyihin rabbanaa hablanaa min aswaajina wa duriyatina qorata ayn soo maarti marka haweenkaa loo duceeyey ilahay u barya ilah u barin inagoo idil hadi wa aswaaجina wa duriyaatina iyo caruurtaana ilah noo barakee watub calayna ilah naga toobad aqbal inaka adiga anta tawaabu baa tahay alla toobad aqbal badan arraxiimu naxariis badan wajcalnaa naga dhig shaakiriina kuwa kugu shukriya linicmatika nicmadaada ku shukriya muhniina amaana bihaa nicmada nicmada amaana qaailiina bihaa ku hadhadla mar walbaba oo waa maxay muhniina min athana wey wahuwa madxu ammaantii weyaan markaa ammaanaysana de waad ku hadli moogtahay qaailiin markaasa waxaad soo gelaysaa wa ama binicmati rabbika faxadith baa loo jeedaa saas wey dad nicmada ilahay ka sheekeeya noqo aan ilah naga dhig wa atmimhaa dhamaystir nicmada aleyna korka anaga nicmada ilah noo noo taamiya noo dhamaystir eh, addoomaha muminiinta waxay ku ducaysanayan maxaa kamid a atmim lanaa nuurana ilah noo taamiyeel waxaaduu naaqiska yahay ama dhexda ku go-ayo dhibaato ma wey munaafiqiinta nuurkii baa ka goyay taamyeelidaas ilah noo taamiyeel saxiix isnaad xadiidka ah, ibn abi shayba soo saaray fi musanaf qala musنifu raximah llah xadaana musa bn ismaaciil qaal xadaana sulayman bn mugiirata can haabiti qaala kaana anas wuxuu aha idaa dacaa liakhiih markuu walaalkii u duceynaya yaqul wuxuu dhihi jiray ilah lasku duceeya yiri jacala allahu alayhi jacala jacallahu allah yeelo aleyh korkiisa salaata qowmin qolo salaadood salaata qowmin qolo abraarin baariyaala kuwa baariyaala salaadoodii iyo ducadoodii ilaahay ha yeelo korkiisa ah, waxay ka dhigan tahay markii qofka cuntadiisa aada cunto maxaad ugu duceysan ugu duceynaysaa wasalad alaykum wasallad calaykum malaaika soo sameen malaaigta ay ni duceyso ti oo kale wey jacala allahu calayhi salaata qowmin abraar dad abraara oo wanaagsan salaadooda ilaahay korkiisa ha yeelo laysu aan ahayn kuwaasi bidalamatin dalama aan ahayn walaa fujaarin aan ahayn kuwa dambiilayaalaho mujrimiina yaquumuuna istaagaya kuwaasi abraartu alleyla habeenkii wayasuumuuna soomaya anhaara maalinta kuwaas salaadooda iyo ducadooda allaha yeelo ah, salaata qoomin abraar laysuu bidalama mm. hadii saxiix mawquuf weyaan wasaxa marfuucan isagoo marfuucana wa waa sugnaaday isagoo marfuucan waa sugnaaday qala xadathna ibn numayr qala xadathna abu yaman alxakm qala xadathna ismaaciil bin abi khaalid qaala samictu camr bin xurayf baa maqlo yaqulu dahabat bi waxaa ila tagtay way qaaday ummi hooyaday ila nabiy nabiga alayh salaatu wasalaam nabiga ii geysay ayagoo iyada yara ah nabiga loo geyn jiray alayh salam markaasuu soo barkeen jiray madaxa u salaax biyaha gacanta u geli oo deen ha cabaano barakada nabiga ha gaadho muxuu ahaa taxniig ha loo sameeyo afka ha loo geliyo wax macaaniya timir famasaxa calaa raasi madaxaygiibuu masaxay nin walba nasiibkiis famasaxa calaa raasi ani madaxaygu masaxay wadacaa lii wuxuu igu duceeyey birisqi risqi buu igu duceeyey riwaayo kale bilbaraka wadacaa lii bilbaraka baraku igu duceeyey ile risqiga baraka lahen faaida ma lehe xadiis saxiixa weeyan xadiidka abu yacla ibn abi caasim iyo hayr baa soo saaray waa xadiis raabid oo saxiixa weeyaan qala alimaamu xadathana muusa bin ismaaciil qaal xadathana cumar bin cabdilai cabdillaahi arumi qaal barani abi can anas bini malikin qaal qiila lahu waxaa lagu yiri anas binu malik ina ikhwaanaka walaalaha yaatowka kuu yimid min albasrati bay kaaga imaadeen wahuwa huwa anasna yowmaidin maalintaas loo imaan bizaawiyati meesha zaawilayo joogay litadcu llahi ba ilahay u barida lahum ayaga wahuwa yowmaidin bizaawiya waa jumla muctarida hadal dhexda galay wey anas oo zaawiye jooga yaa loo yimid waxaa u yimid niman reer basraa oo raba duco ka raba anas anas bin malik akhiru man maata min asaxaaba bilmadina bilbasra basra qofku u dhintay oo saxaabada kudhintay ugu dambeeyey saxaabada nabiga waa ninkii qiimaha badnaa oo nabiga u khidmeyn jiray ee mubaarag aha ee ducada nabiga ku dhacday sala allah alay wasalam asagaa maanta laga duceysanaya marka dad baa uqastay o dhe sheekhan kasoo duceysanaynaa muxuu ahaa anas bin maalik kaso duceysanayna ina ikhwaanaka atooka way ku imaadeen min albasray kaaga imaadeen wahuwa yowmaidin zaawiyadu meel basra u dhow way jirt waa la dhahaa zaawiya basra meel basra iyo waasit udhexaysa maahe meel madiine ku taallana waa la dhahaa kaana fi qasru anas bin malik anas bin malik gurigiisa uu ku oli jiray oo beerihiisa uu kulahaa halkaasna waxaa la dhahaa zaawiya iyadana waa la dhahaa marka litadcuu lahum inaad uduceyso haddii marka basr ka imaadeen ilaa madiina imaadeen waa masaafo aada u dheer weeyaan qaala marka anas wuxuu yihi allahuma kfir lana ilahu noo dhaaf warxamna noo naxariiso waatinaa nasi fi dunya xasanata nasi wa laakhirati aakhira xasanata nasi waqinaa cadaab annaar naarta cadaabkeeda ilah naga badbaadi intaasu ku dacada ku kaaftoomay fastazaaduuhu markaasay ka ziyaado dalbeen oy dheheen sheekh noo ziyaadi ducada faqaala mitlaha intiiba dana ku celiyey faqaala wuxuu ku yihi in uutiitum haada inta haddii nana siiyo faqad uutiitum khayra adunyaa walaakhira addunya aakhira khayrkeeda waa inana siiyo duca fara badan waxaa ma keenaysa jawaamic lkelim baa fiican rabbana aatina fi dunya xasanata wafi xasana weligaa ducadaasi inay nagu badatay oo dadko dhan ay yaqaanaan cawaamu nnaas ay garanayaan yaan ducadaa loo yeeleesanan loo yasin ducadaa duca lamida waa la waayey anas bin maaligna nabigu ka warinaya alayh salaam duca kasta oo uu ducaysanayo nabigu tanu ku ducaysan jir hadduu markaasi muhiimad kale iyo wax kaloo markaasi gaaro ku taagn ku ducaysanna waa ku dari jira iyaduna kamaba tegi jira sala allah alay waalih wasalam rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaab annar marka fiir fi dunyaa xasana maxay kaa kaafisay wax allaalo wixii adduun un wanaag aad rabi laheyd ee ama cilmi ah naafic ah ama awlaad ah ama zawjo ah ama maal ah ama jaah ah ama wanaag ah ama subci wana qiimo ah wax alla waxaad qalbigaa kusoo dhici laha o dhan maxay soo geli rabbana aatina fi dunya xasana saaka haddaad bilowdo xaga gabalka u rido ko hebel laysii hebel laba nin baa mid waxaa la yihi wax duca dheer buu ahaa ducada markii la yihahdo waa un ufadhin maantoon aamiin aamiinta unbaad guriga waad ku daari midna laba era bes soo koobi jiri marka midki ducada badnaa baa kii kala wuxuu yihi hebel wuxuu maanta inagu wareerinayay oo ducaah waaa waxaa kaaga filan bu yihi ilaahw adduunka khayrkiisa nasiish sharkiisa laga xijaab sharka shar aakhariya a shar adduun ilah naga wadaag khayr addunya khayr akhri nasi inta haddaa tirada maaa kaa maqan ya khayrka adduunka ilah nasi sharka adduunkana ilahu naga leexi khayrka aakhira ilah nasi sharkeeda naga inta haddaa tirada ma wax ka tagtaa jirta wax ka tagtaa ma jirto marka hadda rabbana aatina fi dunya xasana fi lakhira waa saas waay wa allaal wixii xasana caafimaadka waa xasana awlaadda waa xasana fi dunya maalka waa xasana fi dunya cilmiga waa xasana fi dunya sixada iyo caafimaadka waa xasana fi dunya intii o dhan rabbana aatina fi dunya xasana kaaga filan wa fi laakhirati xasana qabriga ka bilow qabriga iyo soo bixidda iyo qiyaamaha hor alle iyo miisaanka iyo xashriga iyo siraadka ilaa jannada wafi laakhirati xasana baa soo geli markaasaa deena naarta haddee si gaar ay ah xanuun noogu haysaaye si gaar ah xanuun noogu haysaa wafi laakhirati xasana waa laga fahmaya naarta in laga badbaado laakiin si gaara xanuunkeeda ayaa iyadana si gaar loo sheegay waqira cadaaba naar baa layiri si gaara qira cadaaba naar ah, in laga cawdo bilaysto wey ayib ducadaas ku duceysan jiray awey ah, duca marka wuxuu yihi taa haddaad ku duceysateen adduun akhiraba waad liibaanteene abaha yareysanina xadiis saxiixulisnaad waaye qaala xadathana abu mcmr xadana cabdاlwariثi xadana abu rabicata sinaan qaala xadaana anas bnu maliki qaala akhada nabiyu sala اla alay wasalam baa wuxuu qaaday qusnan laan laan caleenteedii wadata ayuu nabigu saa u qaaday fanafadahu markaasuu ligligay saas u ligligay nafada geedka haddaa saa uqabat saa tirada nafada bay noqon wuu ligligay falam yantafid caleentii kama daadanin laanti caleenteedii ma daadanin lam lam yantafid awraaquhu caleentiisi uma nafadw waa ligligay falam yantafid caleentii ma daadanin uma nafadw waa ligligay fantafada markii dambe caleentii baa daadatay qaala nabigu wuxuu yihi ina subxaana allahi subxaan allah oo tiraahdo walxamdu lilah oo tiraahdo walaa ilaha ila allah ad ku darto yanfudu wuxuu daadiyaa alkhadaaya dunuubta kamaa tanfudu shajaratu geedu siday u daadisa waraaqahaa caleenteeda geedu siday caleenta u daadisa oo kale ya subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha ila allah ayay daadisaa waxaan soo maray waxaa la socday walaa ilaha ila allahu allahu akbar baaqiyaatu saalaadki marka waa afdal lkalaam subxaan allah wey afdalu dikri alxamdu lilah ah, marka qur-aanka kariimka laga soo tago wey haddana ducooyinka adkaarta afdaliyadeeda si u kale fadli badan tahay munaasabaad bay sii kale leedahay hadda qur-aanka oo afdalu dikri ah haddana meel waxaa jirta laga leeyahay laga leeyahay jirta oo wax kala kale munaasabada markii la fiiriyo nabiga xadiidka cali radi alla anu fi saii muxuu ahaa nabigu wuxuu nahiyey in la akriyo qur-aanka fi su fi rukuuci fi sujuud labada laguma akrinayo rukuc i sujud mid lagu akrin maayo faama rukuuca facadimuu fihi raba wa ama sujuuda a fاجtahiduu bducaa faqaminu an yustajaaba lakum sujuudana ducada la badin ayb xiliga hadda suxuurta xiliga suxuurta qur-aanka akri ku wardi salaatulel ku tuko laakiin xilliga suxuurta ahe rabbi uu soo degaayo subxaana wa tacaala ee ilaahay uu leeyahy yaa istikfaar weydiisan u dhaafaa maxaa lis amray wa hum yastakfiruun lianna munaasabada fiiri man yastakfirunii faakfir ilah marka xilligaa istikfaarta iska leh oo u badan xilligaas istikfaarta u badan in la badiyo marka munaasabaad ba kala fadli badnaan karaan qaala xadathana abu nucam qala xadathana salama salamata bnu wardaan waa daciif ninkaasi qaala wuxuu yihi samictu anasan salamata bnu wardaan samictu anasan anas baan maqlay oo yaqulu le atat imraatu naag baa utimid annabiya nabiga caleyh salaatu wasalaam tashkuu ileyhi xaaja xaaje iyo danbayna nabiga u sheeganaysay ow bacd alxaaja danaheeda wax kamida nabiga u sheeganaysay shakuraawi faqaala nabigu wuxuu yihi alaa aduluki xaaja raadis baa tahay inay xoole iyo addoon wax raadinaysa baa laga yaabaa ukhidmeeya alaa aduluki ma ku tusaa miyaana kutusaynin calaa khayri min dalik waxaa dalbaysa ee maadada ah wax ka khayr badan maa ku siiyo tuhalliliina allaha ilahay baad utawxiisanaysaa laa ilaha ila allah baad ihi halaa halaathan wa halaatiin mayna qoranta mise halaatiin baa ina qoran sidaasaa fiican halaathan wa halaatiin in la yirahda fiican ah, halaatiin maaha tiradan boqol kana hadhow yaa nusqaami boqol baa mesha laga rabaa halaathan wa halaahiina soddon iyo saddex jeer cinda manaamiki markaad sii saaxanayso wa tusabixiina halaathan wa halaatiin subxaan allah baad dhehaysaa eh, soddon iyo saddex jeer wataxmidiina alxamdu lilah baad dhehaysaa arbaca wa halaahiin soddon iyo afar jeer isku dar meeqeen oot fa tilka miatun waa boqol miatu khayr miatun boqol weeyaan khayrun huwa khayrun kaasaana kaaga khayr badan min addunya addunyada wamaa fiiha wax ku dhex jiro dhan kaasa kaga khayr badan xadiidku daciif isnaad weeyaan oo salaama bin abi wardaankaas oo daciifa ku jira lakin fi saxiixayn min xadiidi cali xadiid cali bin abi talib bukhari muslim sugan faado markay nabiga utimaed alayh salaam ayadoo doonanaysa khaadim ukhidmeeya oo loo sheegay guriga ugu yimid cali iyo iyadi oo ninkeeda cali zawjkeeda cali oo gabashi galay oo uu dhex fadhiista nabiga caleyh salaatu wasalaam aada ugu farxeen oo uu nabigu su-aalay wixii aada weydiisanaysay wax ka khayr badan ma ku tusaa cali radi allahu canhu wuxuu leeyahay addoon baad raadsanaysa khaadim wax ka doon ma ku tusaa markaasuu dha yii hadha bu yiri ah, wuxuu ka yaabay inay tirado ana addoon baa rabaayo shaqadii gurigaa idhibtay aabo inay tirahdo ah, markaasuu nabiga alay slam wuxuu baray subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar in la akriyo marka lasii saxanayo taasaa kaaga khayr badan waxaad raadinaysu nabi sala allahu alay wali wasalam ayib culamada qaarkood waxay yidhaahdaan ducadaas iyo adkaartaasi waxaa weeyaan waa badanka waxay gelisaa raaxa nasiino xanuunkii maalintii iyo shaqadii maalintii iyo cajiskii iyo eh, muxuu ahaa dhiigroorkii kugu dhaco dhan ayaa ilahay ku daaweynaya subxana wa tacaala markaad ku ducayso adkaarta akrisato adoo dhan waad feereysmaysaa qaala lbukhaariyu qaala nabiyu sala allah alay slam wuxuu yihi man halala miatan boqol jeer ninkii laa ilaaha illa allahu yihahdo wasabaxa mi miatan boqol jeerna subxaan allah yihahdo wakabara miatan boqol jeer allahu barnaha khayru lah waxay uga khayr badan tahay min cashri riqaab toban addoonood xoreysay toban addoon madaxood nuquntooda yuctiqahu qofka xoreeyey wa sabci badaraati iyo toddoba geela oo yanxaruha uu gowracay oo dadka u qeybiyey daciif wey xadiidkan ma sugna qaala inta fiican inta saxdaan ugu filan saxiixa faata qaala albukhariy faata nabiya sal l slam rajulu nin baa nabiga u yimid calayh salaam faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah ayu ducaayin afdal duca kee ugu fadli badan qaala sal illaha alcafwa walcaafiya ilahay waxaad weydiisaa alcafwa saamaxaad dhaafitaan dunuubtaadii iyo xumaantaadii aan lasii dabagelina laguu dhaafo walcaafiyana weydiiso min asalaama alcaafiya bimacna salaama min kuli laafaat inaad ka nabadgasho aafo o dhanba fi dunya adduunyada iyo walaakhirata aakhiraba ducaa cajiiba adduunya akraba inaad nabad gasho iska kaa cafiyo dembigaadina uma ataahu lqada berri bu haddana ninka nabigu yimid ducadoodii baa la yaraatay faqaala nabiga faqaala ninki wuxuu yihi ya nabiy allah ayu ducaain afdal duca kee u fadli badan qaala salil alcafwa saamixid iyo dhaafitaan iyo asturid ilaahay ka weydiiso dembigaada lagu qariyo lagu dhaafo waalcaafiya iyo inuu ilaahay ku nabadgeliyo fi dunya addunya walaakhira aakhiraba uu ku caafiyo ku badbaadiyo min kuli aafad uu kaa nabadgeliyo fa idaa ucdita haddii lagu siiyo alcaafiya fi dunya addunyada haddii salaama iyo nabadgelyo lagu siiyo min kuli aafaad laga badbaadiyo waalaakhirati aakhirana lagu siiyo min kuli aafaad laga badbaadiyo faqad xaqiiqa waxaa ah inaad aflaxta liibaantay waad liibaantay waxaad raadinaysa liibaan soo ma ah erey gaaban dadka qaar kelimada yar iyo hadalka yar baa dhibiba in loo balbalaariyay rabaan oo wax dheer loo akriyo waxaan yarse intaasoo ajira loogu heli marka ma ahee kelimadaas jaamacada ee murtada badan ee macnaha badan ayaa ku fiican xifdigeeda haddana hadday tahay lafdi nabawi oo maahuur nabiga ka sugnaaday ay tahay alayh salaatu wasalaam iyadoo waa waxyi waa ajri iyo thawaab gaara waxay xumbaarsaneen waxaad ku hadli laheed wax ka badan bay xumaarsan tahay saxiixu ligayri way xadiidkan alcafu walcaafiya anas bin malik radia allahu canhu wuxuu leeyahay nabiga wuxuu soo maray qolo laimtixaamay laibtileeyey ibtila iyo dhibaato ay ku dhacday aafa ku dhacday ibtila waa farmey amraad cuduradan hadda yaacaysa marka jirooyin waali waxun reer dhan oo lagu habsa balaayo ku habsatay markaasu wuxuu yihi amaa kaana haaulaa yasaluuna allaha alcaafiya amaa kaana haaulaa yasaluuna allaha alcaafiya kuwaasoo ilaahay caafiya mayna weydiisan jirin asalaama allahuma inaa nasaluka alcafwa walcaafiya soo mayna dhihi jirinba ah, haddii saxiixa albani uu saxiix fi silsilati saxiixa weeyaan qaala raximah llahu tacaala xadathana adam ibn abiyas qal xadathana shucba can ljurayriyi can abi cabdillahi anasi can cabdillahi bni saamitin can abi dar lkifaari can nabiy sala allah alay wasalam qala nabig wuxuu yihi axabu lkalaami ila allah hadal ilaahay wuxuu ugu jecel yahay subxaana allahi laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah subxana allahi wabixamdi kuwa iyagoo gaargaar loo kala gogoyaa soo arortay subxana allahi wabixamdi miata mara qofkii dhaha laa xawla laa quwata ila billah kanzu min kunuuzi ljana subxaan allahi daasi tamla lmiisaan waka intaba iyagoo gaargaara way soo arortay xadiidku saxiix isnaad weeyaan muslimna fi saxiix bu kusoo saaray isagoo kale qaala musanifu xadathana slt بن محمد qال xdثna محمد بن maymun عن jurayriي عن جرير بن xabيbi عن umi klثوم بنt abi bkr عن cاiشha رadي الlه عnهa qاaلت dakla calaya النabiyu nabiga iisoo galay bay leeda cاiشha salى الlه عليه وsلم w ana usli anoo tukanay walow nabiguna xaajaة xaajo lahaa faabdatu canhu waan kadib dhacay salaad bu ku jirtaa ducadii sujuuda ku dheeree sii ducayso nabigan xaaju leya iyaduba sugayaa oo waxbuu ka rabay marka faabdatu caleyh waan ka dahay qaala wuxuu nabigu yihi markay soo baxday yaa caaishatu caaisha calayki bijumali ducaa wa jawaamicihi ah, hadal fara badan oo dheer waxbaa isku daarinine waxaad la aarta ku kaaftoontaa jumal ducaa ducada jimladeeda ilan jimla iyo tafaariq baa jirta mogta jimla iyo tafaariq tafaariqda iska daa jumlooyinka ku daal rabbana aatina fi dunya xasana fi akhirati xasana waa jimlo waay jumali ducaa ku dadaal wa jawaamicii kuwa jawaamicda ahe khayr oo dhan ku kulmin shar oo dhanna aad kaga magangeli alle kuwaa ku dadaal jawaamic waa eray gaaban oo macno badan oo murti badan ayaa jaamica la dhahaa qaalo wuxuu yihi quulii waxaad tiraahdaa salaata marka falama insaraftu markaan gadoomay dhe salaada ka baxay ama u imaaday nabiga qultu waxaan ya rasuul allah wama wamaa jumalu ducaayi wa jawaamicu marka hore iyagoo ku jirta inula hadla waa dhici kartaa markaa lama sarafta markaa soo gadoomay qultu waxaan idhi rasuul alla wamaa jumalu ducaa maxay tahay ducada jumladeedii iyo wajawaamicuhu jawaamicdeeda kulminaysa qaala wuxuu yihi quulii dheh allahuma inii as'aluka min alkhayri kulihi ilaah khayr oo dhan baan ku weydiisanayaa caajilii ka soo degdegay wa aajiliikiisa dibdhacaba maa calimtu minhu intaan ogahay wamaa lama aclam waxaanan ogeyn waxaad ka tagtay miyaa jirta khayrkiisa soo degdegay iyo kiisa daahi kulligiis wixii ad waxaadan ogeyn intaba inuu ilahay ku siiyo wa acuudu bika waxaan kaa maangalaya min ashari shar kullii dhammaantiis caajilihii ka degdegaaya wa waaajilihii ka dibdhacaaya maa calimtu minhu intaan ogahayo wamaa lam aclam waxaanan ogeynba waasaluka aljanna jannaan ilah ku weydiisanayaa wamaa qaraba ilayha wixii noo dhoweeya janno min qowlin qowl janno lagu gala ah aw camalin acmaasha jannada lagu gala ah wa acuudu bika waxaan kaa magangalaya min annaari naar wamaa qaraba ilayha wixii noo dhaweey noo dhaweeya naar baan kaa magangelayaa min qowlin hadal naar lagu galo aw camalin camal naar lagu galaan kaa magangelayna wasaluka waxaan ku weydiisanayaa mima sa'alaka bihi muxamadu sal l slam nabi maxamed wuxuu ku weydiisay waxba lagama tegin waacuudu bika waxaan kaa magangalayaa mima tacawada minhu muxamadun muxamed sal l slam wuxuu ku ducaystay oo dhan oo ilaahay kaa magangalay oo idin wuxuu kaa magangala oo dhan ayaa ilah kaa magangalayaa wamaa qadayta lii wixii aad ii xukunto oo min qadaain qada alqada lqadar ramaanka ku hay qadarka iyo qadihii ilahay ku qoray waa laa maxaala qofka ugu dhici wamaa qadayta lii waxaad ii qortay oo min qadaain xukun iyo qadar ahna fajcal ka dhig caaqibatahu cuyubtiisa rushdan ilah ka dhig ilaahw mid hanuuna oo wanaagsan oon liimaan iyo khayr iyo wanaag ku hela oo wax ka fiican aad igu bedesho ilaah iga dhig wixii igu dhaco qadar qadarahna oo haddii qadar kugu dhaco masaaibtaad ku sabirto dee ajir fara badan raxmad iyo salawaad iyo maqfira iyo wanaag badan baad ku helaysaa ulaaika calayhim salawaatu min rabbim waraxma wa ulaaika hum lmuhtaduun saddex baa laiskugu daray saxiixi weeye xadiidkan intaas miya baabna bilaabatay waa iga dhamaaday baab mujaladka iga dhamaaday wallahu aclam billahi tawfiq sala allahu wasalam ala nabiyina maxamed waala alihi wasaxbi ajmaciin